يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا الله سبحانه وتعالى waxa uu ilaahay kaga hadlay aayaadkan madaxadayga dadka gaalada ah amba kuwa kufriyey taxanus baa la yidhaahdaa macnaa siday ugu madaxa adag yihiin macnaa gaalnimada iyo xaqnacaybka alle wuxuu yidhi wa qaala waxay yidhaahdeen alladiina kuwa laa yarjuuna aan ka baqanaynin liqaa'anaa la kulankayagaba kuwa aan ka baqanaynin oo bimarkaa rajaada bimacnaa khaafa inuu ku fasiro ama waqaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwa laa yarjuun aan rajaynaynin ee aan filaynba liqaa'ana alla kulmidayada aanu la kulmi doonno amaba aynala kulmi doonaan waxay yidhaahdeen lowlaa ay hallaa maxaa unsila loogu soo dejin waayey calaynaa korkayaga maxaa loogu soo dejin waayey almalaa'ika malaa'iig maxaana loogu soo dejin waayey malaa'igtaasoo markaa noo sheegta muxamed inuu rasuul ilaaha yahay aw naraa maxaanuu u arki weynay rabbana rabbigayon maxaanu u arki weynay oo rabbi rabbimuu nala hadlo sidaasi oo kale ayay yidhaahdeen allah wuxuu ihi laqad istakbaruu way kibreen fii anfusihim macnaa kibir ay lafahooda ku qariyeen waa gaalnimo ay ku talax tegeen laqad istakbaruu way kibreen fii anfusihim macnaa kibir ay naftooda geliyeen ayay jireen wacataw way qooqeen amba way diideen xaqa cutuwa qooqid ayay qooqeen xaqdiidnimo qooqitaankaasoo kabiira weyn macnaa kuwo ilaahay caasiyo weeye subxaanah wa tacaala cutuwinay la yimaadeen waqadimnaa waxaanu u kici baa allah yidhi subxaanahu wa tacaala yowma maalin xus yarawna ay arki doonaan almalaa'ika maalintay malaa'igta arki doonaan laa bushraa yowma maalin yarawna ay arki almalaa'ika laa bushraa bishaaro umay ahaanin yowmaidin maalintaasi lilmujrimiin kuwa mujrimiinta ah u bishaaraynay umay ahaanin asalka bini aadamku laba jeer ayuu arkayaa malaa'igta macnaha hadalkan ay ku odhan doonaan bay mufasiriintu ku fasireen mid waa yowmul maaragtay maalintu qofku dhimanayo weeye waa yowmu mamaatihi baa la yidhaahdaa midna waa maalinta yowmalqiyaamaha bay malaa'igtu sidan ku odhan doonaan labada seerba way dhacaysaa weeye waa laba yoom weeye waa yowma almamaat iyo yowma almacaada yowma yarawna maalinta yaarki almalaa'ikata laa bushraa bishaaro yowmaidin maalintaa uma ahaan lilmujrimiin kuwa mujrimiinta ah halka muuminiinta looga bishaaraynayo iyagu bishaaro ma heli doonaan malaa'igtu kuwaase waa u bishaarayn doontaayo waabsiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun taasaa lagu odhan doonaa weye allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wayaquuluuna waxay odhan doonaan malaa'igtu hijraa xaaraam weeye bishaareen laydiin bishaareeyaa xijraa waa xaaraan xaaraantaasoo maxjuura la xarimay la adkeeye weeye xijraa sidaasay odhan doonaan xijraa bay odhan doonaan xaaraan weeye maxjuura la xarimay macnaa bishaare inaad heshaan sidaasi weeyaan amaba kuwa mushrikiinta abaa ah odhan doono xijraa weeye xaaraan maxjuura la xarimay inaad waxna yeeshaan oo min caadati alcarab bay ahayd baa la yidhahdaa qofka markuu cadowgu qabta ee uu ka xoog roonaado inay erayadaa iskaga adhiyaan oo macnaa waxba ha igeysan bay ka midta ayay ka dhigan tahay baa la yidhaahdaa laakiin tafsiirka horaa ah xoog badan in malaa'igtu sidaa ay ku odhan doonto xaaraam la xarimay weeye inaad bishaarada aada heshaan waqadimnaa waxaanu u kicisnay baa allah yidhi subxaanahu watacaala ilaa maa kii baanu u qasadnay amba u kicisinay camiluu ay sameeyeen oo min camalin ah wax kasta ay sameeyeen baan uqasma u kicisinay ba allah yidhi subxaana wa tacaala oo fajacalnaa waxaanu ka yeelnay ku camalkay sameeyeen waxaanu ka dhignay habaa-a bood baanu ka dhignay bood mansuura la sawiray amba habaa'a baanu ka dhignay daaqadaha waxa ka soo gala waxaan maaragtay iska dhalanto eg daaqadaha iyo gurigu markaas xidhmeel madow aad daaqadaha ka soo jisa ee aada moodda inay siiga meesha yacyaacayso oo kale iskiinkaasi haba habaa ala baan ka dhignay iskiinkaa qoraxdee guryaha soo gala mansuura oo la saydhay amba boog la saydhay baanu ka dhignay oo aanay ku intifaacaynin markaa camalkoodii wuxuu sidan u noqday waxa uu waayey shardiga sharciga ah waxa la yidhaahdo ashardu sharciyi oo masalan camalkoodani wuxuu waaye ikhlaaskii amaba wuxuu waayey almutaabaca camalku haddii labadaa waayo gaal iyo islaamkii sameeyaa midkoodna waxba kama helo aan ciqaab ahayn islaamku haddaad alla darkii ula jeedi weydo iyo haddii uu mutaabaco waayo aad sharciga ilaahay ku raacsan tahay markaa fakulu camalin laa yakunu khaalisan wa cala ashariica almardiya fahuwa baail baail buu noqonaya markaa qofka isaga ayuunbaa iska daalay waxaa doonaysa samey asalba waxaan aad samaynaysaa haddii aanu lahayn camalkaagu waxa uu noqonayaa habaaan mansuura kulu camalin laysa calayhi amrunaa fahuwa rada allah wuxu uhi subxaanahu watacaala asxaabu aljanna jannada asxaabteedu yowmaidin maalinta maalinta taasi dhici doonto khayr ayaga ayaa ku khayr badan mustaqaraa xagga meel lagu sugnaado mustaqaraa halka meel lagu sugnaado iyagaa ugu wanaag badan wa axsanu iyaga ayaana ugu wanaagsan maqiilaa meel lagu nasto maalinnimadii wa axsanu iyagaana ugu wanaag badan maqiilaa meel lagu nasto maalinta kale darkeeda qaala yaqiilu maqiil waa qayluulasadaoo macnaa waa maalintii dadku inay yaro nastaan naftaano hargalaan wa axsanu iyagaana ugu wanaagsan naqiila meel la hargalo oo la harsado maalinta gelikeeda dambe qayluladu amba hurga ha jirto amba yaanay jirine waxaa la yidhaahdaa alistiraaxatu fii nisfi nahaara macnaa waa raaxaysi qofku uu nasto maalinta kale darteeda weeye saa darteed culimmada qaarkood halkan waxay ka istinbaadeen in ahlujannaha xisaabtooduba ay ku dhammaan doonto maalin darteed waayo maqiil waa maalinta bartamaheeda gelinkii hore inay soo mareen hawshii yoomalqiyaamana markaa gelinka dambada inay harjari doonaan sannada afcalu tafsiilkanina laysa calaa baabihi horaynu usoo maray allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wasrxus yowma maalin tasaqaqu ay dildillaaci doonto tasaqaq macnaa ay dildillaaci doonto assamaau samadu ay dildilaaci doonto bilgamaam daruuro daraadood daruuro culculus oo malaa'ig maaragtay soo raaci doonto oo ilaahay subxaanahu watacaala macahaa uu iman doono bal maalintaa xus weeye tatafaqu ay dildillaaci doonto assamaa'u samadu ay dildilaaci doonto bilhamaami ay bisababi alghamaam amba maca alghamaami xaalay tahay ay ku dhahan tahay daruuro ama daruuro xaggood ay ka dildillaaci doonto can ilghamaan oo sidii wax daruura ay soo gudfiyeen oo kale ay samadu salfalliilmi doonto inshiqaaq baa ku dhacaya daruuro ayaa soo jeexaya waa dulalu nuur alcadiim weeye layaab le maaragtay waana cinda nusuuli rabbi alcaalamiin subxaanahu watacaala ee nusuuli lmalaa'ika ah marka ilaahay baa dee dabadeed imanaya oo wuxuu u imanayaa lifasli qadaa yacni imaatin isaga u cuntama allah wuxu subxaanah subxaanau watacaala bal maalintaa xus oo wanuzila la soo dejin doono almalaaika malaa'igtana la soo dejin doono tanziila soo dejin ayaguna malaa'igta la soo dejin doono almulku boqortinimadu iyo wax kastoo la leeyahayba yowmaidin maalintaasi maalintaas samadu ajeldilaaci malaa'igtana la soo dejin doono mulkigaasoo ka tusay mulkigaasoo alxaqu xaq ahi liraxmaani khabarka halkaa dhig liraxmaan allaha raxmaankaabuu u sugnaaday cid lalihi maalintaa ma jirto cidina sheegan mayso axad ku dhici karaana ma jiro ilaahay baa subxaanahu watacaalaa intuu samaawaadka ku qabto biyamiinihi wayaakhud alarabiina biyadihi alkhraa oo gacantiisa kalena uu ku qabto dhulka iyada lafsigeedu waa yamiine ayaa ilaahay wuxuu odhan doonaa ana almaliku ana dayaanu ayna muluuki alardi ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun wala waaya markaa war maye raggi adduunyada ka amarka taaglayn jiray ee boqorada sheegan jiray mayabaa la odhan doonaa allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wakaana wuxuu ahaaday yoomkaasina wakaana wuxuu ahaaday yoomkaasi yowma maalin buu ahaaday yoomkaasi yoomkaasoo cala alkaafiriina kuwa kaafiriinta ah korkooda casiiraa mid ku culus oo ku adag ah adba shadiidan sacbaa waa ku culus yahay waa maalinta ilaahay uu kala saarayo ma ogtahay cala alkaafiriina gayru yasiira allah wuxuuli subxaanahu wa tacaala marka waa xaalka kaafirka maalinta amaa kuwa muuminiinta ah fasaca weyni iyaga waxba uma dhimi doono wa yowma u sheeg maalin yacaddu uu qaniini doono yacaddu uu qaniini doono addaalimu ka dulmiga falay calaa yadayhi labadiisa gacmoodba uu qaniini doono cini daraaddeed murugo calaa yadayhi uu qaniini doono yaquulu wuxuu odhan doona amaba yowma maalin yacaddu uu qaniini doono addaalimu calaa yadayhi uu qaniini doono yaquul wuxuu odhan doonaa ka daalimka ayaanba yacaddu uu qaniini watirxis yowma maalin yacaduu u qaniini doono alzaalimu calaa yaday xaala kownihi qaa'ila amba yaquulu xaalu odhan doono yaa laytanii alla qooma madaydaay macnaha iska kaalay wakhtigaagiibaa taagan tahaye ittakhadtu maxaan u samaysan waaye amba aan u yeelan waayay maca arasuuli rasuulka maciisa sabiila dariiq alla rasuulka ilaahay maaraac maca arasuul maxaan u yeelan waayey sabiila dariiq yaa waylataa alla guuldaradaydaay laytanii kaalay buu leey laytanii oo mamadayde lam attakid kamaan dhigteenaa bay ka dhiganta lam attakid kamaan dhigteenaa fulaanaa hebel khaliilaa saaxiib kamaan dhigteenaa alla hebel maxaa saaxiib dhigay fulaan waa kinaayatun cani alcalam fulaan hebel bay ka dhigan tahay Eh, fulaanana waa la yidhahdaa yaa kol baad odhan kartaa haddii loola jeedo waxaan caqli lahayna al baa la geliyaa alfulaanu haddii lagu idhaahdo waa xoole iyo wax la mida weeye laakiin fulaan waa hebel waa kinaaya can alcarab alla hebel maa astakid maxaan uga dhigtay laysanii qoomo magayda e lan astakid maxaan kamaan dhigteena lan astakid kamaan yeesheena fulaana hebel khaliila saaxiib in laysu gaaminaya garanaysa laqad adallanii wallaahi laqad adallanii wuu iga lumiyey can idikri qur'aankii buu iga lumiyey bacda id xilli dabadeed bacda id xilligii dabadii buu iga lumiyey kaaanii uu u yimi waxyigaasi kaaanii uu u yimi dikrigaasi ayuu lumiyay oo iduufsaday wa kaana ashaydaanu shaydaanku wuxuu ahaaday ba alla yidhi lilinsaan kay dadka ahaa wuxuu u yahay khaduulaa kii sabin badan ee lijayn badan garabkiisu ka baxaya khaduula kii lijayn badan ee tegin badan yacnii xaqa ayuu ka dawayaa ayuu ka leexinayaa markaa uu tegiyey rabbi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay baa ka warramaya hadalkii nabiyullaahi muxamed amba uu maarata u astakooday ayaa ilaahay haddana sheegay weeye wa wuxuu yidhi alrasuulu rasuulku muxamed weeye sal allahu calayhi wasalama yaa rabbi rabbigayow inna qowmii qoomkaygii ittakaduu waxay ka yeeleen haadaa kan alqur'aana ah xasilbayaanka amba ka began alqur'aana qur'aankii waxay ka yeeleen mahjuuraa mid laga tago mahjuuraa mid laga tago waanay dhegaysanin ayay ka yeedhan weeye mar kale haba dhegaysaninabayn laa tasmacuu li haada alqur'aani walawfii macnaa ha dhegaysanina bay yidhaahdeen haddii lagu akriyo way buuqi jireen markaa taasi waa hijraankiisa iyo rumayn la-aanta iyo ka tegid laga tago in la tadabburi waayo oo la fahmi waayo iyo ka tegid laga tago in lagu camal faro waxaasoo dhammi waxay ka mid yihiin hijraan waxaa kaloo lamida in laga leexdo ee ilaa qeyrkii loo daydo sida shicir iyo hadal badleeyaha iyo hees iyo lahwi iyo waxyaabahaasoo dhan baa hijradaas ah laga tegaya qur-aanka mahjuura marka ilaahay wuxuu ku tilmaamay kuwan qur-aankiisa ka haajiray ee ka fogaanaya kuwa cadow ah wakadaalika sidaa aanu cadowkaagaga dhignay macnaa kuwan ayaa jacalnaa aanu ugu yeelnay likulli nabiyin nebi walba aanu ugu yeelnay caduwa cadow aanu ugu yeelnay cadowgaas oo min almujrimiina kuwa mujrimiinta ah ka mid ah macnaha arrintan adigaba kugu dhacday ay qoomkaagii qur-aankii ka tageen ilan waa cadow ilaahay mar haddii qur-aanka laga haajiree ummadihii horeba sidaas ay ahaayeen iyaba waa imtixaan ilaahay rasuulkiisa uu ku imtixaamayey wakadaalika sidaa aanu kuwan cadow aanu kaagaga dhignay ayaa jacalnaa aanu ugu yeelnay likulli nabiyin nebi kasta caduwa ah alow aan ugu yeelnay min almujrimiina min almujrimiina ah wakafaa birabbika rabbigaa yaa kugu filan oo ku kaafiya birabbik waa faacil weeye xagga maxalkay marfuuc ka tahay xarfikarku waa zaa'id wakafaa birabbik ay rabbigaa ayaa kugu filan nebi muxammedow haadiya xaala kownihi haadiya xaalu yaaki xanuuniya wa nasiira xaala kownihi in yahay mid wax u oo awliyadiisa iyo ansaartiisaba naasir u ah qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen kafaruu gaaloobay lowlaa nuzila ay hal laa nuzila maxaa loogu soo dejin waayey calayhi rasuulkan maxaa loogu soo dejin waayey alqur'aanu qur'aanka maxaa loogu soo dejin waayey jumla xaalu yahay kii duuduuban amba jumladu yahay waaxidatan keli ah maxaa qur'aankani muddo isu daba tuutamaya oo min maka ilaa madiina ilaa maa baynahumaa qur-aanka soo degayaa un muxuu yahay ay isaba socdaa maa mar kula la soo dejiya bay yidhaahdeen waa canaadin bay ula jeedaan ee iyaga fahamkooda iyo fahmidda qur-aanka iyo dabdinta iyo xifdigaba dee inuu sanawaadkaa qaato najam ayaa ilaahay u soo dejiyey calaa xasabi alxawaadis saddex laakiin sannadood buu soo degayay saasaaba ku fududay lowlaa nuzila hallaa nuzula maxaa loogu soo dejin waaye calayhi lqur'aanu maxaa loogu soo dejin waaye jumlatan xaaluu yahay duuduub waaxidata keliya kadaalika sidaasunba u yidhaahday kadaalika sidaasaanu u soo dejinnay kitaabka ay kamaa nazalnaahu mufaraqaa sidaanu u soo dejinnay isagoo soo degta maaragtay kala dhigdhigan ayuun baanu u soo dejinnay maxaanu ugu soo dejinay linusabbita si aanu ugu sugno bihi qur'aankan aadaka qalbigaaga kadalika ay ansallaahu kadalik sidaasii kala saarsaaridda ah ee aan jumladda keliya ahayn ayaanu u soo dejinnay maxaa aanu ugu soo dejinay linusabbita si aanu ugu sugno bihi fu-aadaka qalbigaaga si aanu ugu sugno waratalnaa waanu kala dhigdhignay hu qur-aankii qur'aankii tartiilaa kala dhigdhigid ayaanu kala dhigdhignay oo aanu caddaynay walaa ya'tuunaka kuulala iman maayaan bimasani wax la yaab loo qariiba hadal xujo iyo sibhadkoona walaa ya'tuunaka kuulama iman doonaan nebi muxamedow kuwa mushrikiinta ahi bimasani wax xujo kuulama iman doonaan wax xujo amba shibha ah lama kuulama iman doonaan ilaa si hadday kuula yimaadaan ji'naaka waxaanu kuula iman bilxaqa xaq baanu kuula iman iyo axsana wa biaxsana sida xarafkaas alqadar axsana iyo wa biaxsana mid ka wanaag badan baanu kuula iman tafsiira xagga caddaynta macnaa hadday kula yimaadaan hadal ay qur'aanka ku mucaaradaynayaan oo ay kaga horjeedaan jeedaan waxaanu jawaabhaan kuu siin doonaa shay xaq ah fii nafsi اlamri kana cad ow ka ah ayaanu ku siin doonaa walaa yaatuunaka kulama iman doonaan bimasalin subhodhe waxsigaha kulama iman doonaan ilaa si hadday kula yimaadaan ji'naaka waxaanu kuula iman doonaa oonu kuu keeni bilxaqa wa axsana wa biaxsana midka wanaag badan tafsiira macnaa horta waa xaq marka lafahaantiisa la eego kana cad oo waadixna kaas aladiina ah. kuwa yuxsharuun la ururin doono alladiina kuwa yuxsharuuna la kaxayn doono calaa wujuuhihim wasiyadooda korkooda xaal ay ku sugan yihiin iyagoo wafiyada ku socda wetigay ku soconayaan ilaah labada lugood ku socodsiiyada wetigana ku socodsiinaya rasuulkaa fasira ee calaa wujuuhim xaalay kusumatiyadooda ay ku soconayaan ilaa jahannama loo kaxayn doono yxtaruuna lakuxud ilaa jahannama loo doodi doono ulaa-ika kuwaas ayaa sharun ku sar badan makaana meel la dego ambada xagga mansiladaba wa adalluu iyaga ayaana ku lumitaan badan oo ku baadinimo badan sabiilaa xagga dariiqana kuwaasaa dariiqoodu linsan yahay markaasi aswa xaal baa ilaahay ku saxaynayaaoo wejiga ayay ku socon doonaan baa ilaahay i subxaana kaligrama maranakooda uga xun walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusaa nebi muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaabka ay kitaab baanu siinay wajacalnaa waxaanu ka dhignay macahu ay maca muusaa waxaanu ka yeelnay akhaahu walaalkii waxaanu ka yeelnay haaruuna ah wasiira mafcuulkii labaad ka dhig wajacalnaa waxaanu yeelnay macahu ay macaha muusaa muuse maciisa akhaahu walaalkii waxaanu ka yeelnay haaruuna ah wasiira baanu ka yeelnay wasiira mid caawiya oo ilaahay subxaanahu watacaala darkii ay isku saabsadeen ayaanu ka yeelnay baa rabbi yidhi subxaanahu watacaala waqulnaa waxaanu nidhi idhabaa kada muuse iyo haaruuna laba qof baada la khibaaray idhabaa taga ila alqowmi qoomkii u kicishima aladiina qoomka kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga beeniyey bal kuwaa u taga hadalka siyaaqa waxaa ku jira gaabin markaa way u tegeen dacwaddiibay u sheegeen way beeniyeen dabadeedna tadammarnaa waanu baabiinnay hum ayagii baanu baabiinnay qowmkii kufriyey tadmiiraa baabiin ayaanu baabiinnay wa qawma nuuxin wadkur bis qawma nuuxin amba wahlaknaa waxaanu halaagnay dheh qawma nuuxin nuux qoomkiisii baanu halaagnay lammaa goortii baanu halaagnay kadabuu ay beeniyeen alrusula rasuuladii markay beeniyeen xuduulka nuux oo keliga ayaa loo diray laakiin nabiyullaahi nuux sagaal boqol iyo konton sannadood buu dhex joogay ilaahay inay caabudaan buu ugu yeerayey in yar mooyaane cid kale may rumaynin saa daraaddeed baa ilaahay kuwana qarqiyo teeda kale arusul waxaa loo leeyay qofku hadduu rasuul keliya beeniyo xukun ahaan sharciga waxa uu ka dhigan yahay in rusushii alloo dhanba uu beeniyey lamaa goortii baanu halaagnay waa halaknaa waxaanu halaagnay qowma nuuxin lamaa xilligii baanu halaagnay kadabuu ay beeniyeen arrusula rasuladii agraqnaahum waanu qarqilnay oo wajacalnaa waxaanu ka yeelnay hum nuux qoonkiisii linnaasi dadka waxaanu uga dhignay aaya ibro ayaanu uga dhignay marba ilaahay baabiyey subxaana watacaala wacadadnaa waxaanu u diyaarinay lidaalimiina kuwa daalimiinta ah cadaaba cadaab baanu u diyaarinay aliima waxanuusiya wacaada ay wahalaknaa waxaanu halaagnay caadan reer caad baanu halaagnay wasamuud yarkabud baanu halaagnay wa asxaaba arabsi ceelka asxaabtiisii baanu halaagnay arrabsu waa albi'ru waa meel ay deganaayeen ma og tahay wa asxaaba arabsi ceelka asxaabtiisii baanu halaagnay amba magaalada rasi la yidhaahda asxaabteedii baanu halaagnay ayaanu baabiinay ba allahi subxaana watacaala wa qurunaa ummado ayaanu halaagnay bayna daalika reer caadi iyo reer nuux iyo kuwaa u dhexeeyey kasiira fara badan ayaanu baabiinay wa kullan ay wadarabnaa waxaanu u yeelnay kullan midna arkaba darabnaa waxaanu u yeelnay istiqaar weeye lahu kulligaga alamhaala tusaalayaal baanu u yeelnay xaqa ayaanu u bayaaminay baa ilaaha yidhi laakiin may qaadanin ay wadarabnaa waxaanu u cadaynay kullan qolo walba kuwaa lasoo sheegay mid kastoo ayaga ka mid ah, a darabnaa waxaanu u yeelnay lahu isaga alamhaal tusaalayaal baanu u yeelnay maaragtay watabarnaa waanu halaagnay kulla midla la arkaba waanu halaagnay tatbiiraa halaagid markaa ficilka haddama midla la tinsiyin baa loo qadaraa watadbarnaa waanu halaagnay kulla midla la arkaba tadbarnaa waanu halaagnay tadbiiraa halaagid baanu halaagnay oo waanu baadiinay baa rabbi waidaa ra'aaka hadday ku arkaan nebigu waidaa ra'awk walaqad ataw waxay mareen oo waabay arkeen weeye walaqad ataw waxay mareen kuwa mushrikiinta ah ee reer maka cala alqarya qoladii bay maraan ay socodkooda ku maraan saa markay ku socdaan allatii qaryadii umdirat lagu shubay macnaa iyaga korkeeda madara sawi xumaan roobkeed roob xuntii lagu shubay waa si dhagxaanta lagu daadiyey allatii qaryada umdirat lagu shubay madara saw macnaa xumaan roobkeed macnaa shubid xun afalam yakuunuu miyaanay ahaanin yarawna kuwii arkaya haa qaryadaas bale kumay cibro qaadanne kaanuu waxay ahaadeen kuwa horaanba kuwani laa yarjuuna kuwa aan rajaynaynin nushuuraa soo celinba ma rajaynayaan baa ilaahay leeyay subxaana watacaala tacaala nushuura soo celin koofaafin adduunya lagu soo celiyo waidaa awka markay ku arkaanna in yastakiduunaka ay maa yastakiduunaka kaa dhigan maayaan nebi muxamadow ilaa husuwa ay mahsuwan bih mid lagu dheeldheelo mooyaane wax kale ilaa husuwa wax lagu dheeldheelo mid lagu cayaaro mooyaane wax kale taa dhigan maayaan aad iyo nisbayna xumaan nisbaynayaan unbay samaynayaan ba alay subxaana qaa'ilina ayagoo leh maxay odhan doonaan markay kula kulmaan ahaadaa mataasaa taxqiir bay ula jeedaan ahaadaa mataasaa alladii midka bacasa allaahu alla soo diray rasuula xaala kownihi mursala xaalu yahay mid lasoo daray istihzaa ama waxaa saasoo kale ka dhigay ahaadaa makaasaa alladii kii bacasa allaahu alla uu soo saaray rasuula xaala kownihi mursala xaalade markaa mursal u badal xaala kownihi mursalaa warna kanaa ilaahay soo diray intaada wuxuu sigayba intaada wuxuu sigayba layudilunaa inuu naga lumiyo can aalihatinaa yadiiba inuu naga lumiyo ayuu suga lowlaa haddaanay ahaanin an sabarnaa inaanu ku adkaysanay calayhaa iyada korkeeda waanu ku degnaye waabuna duskan gaaladay leeyihi lowlaa hadday ahaan inaan sabarnaa inaanu ku sabirnay calayhaa ay calaa cibaadatiha o calaa aalihatina waxaabu ku dhawaaday taa allah muxuu hi wasawfa waclamuun mar dambe ayay ogaan doonaan xiina goorta ayay ogaan doonaan yarawna ay arkaan alcadaaba ay arkaan wasawfa mar dambe ayay yaclamuuna ogaan doonaan xiina yarawna alcadaaba cadaabka markay arkaan namidka ayay ogaan doonaan aballu ugu lumidda badan amba ugu baadinimada badan sabiila xagga bari ara'ayta bal ka waran nebiyo man bal midka waran ara'ayta bal ka waran iga waran man mid istakada ka dhigtay ilaahahu ilaahiisu caabudi lahaaba hawaahu hawadiisa ka dhigtay oo waxay naftiisu fard mahma istaxsana min shay oo ra'ahu xasana fi hawaa nafsihi kana yani diinahu wa madhaba waxa isagu uu jeclaado ee hadba ay la noqoto doorkiisa ah ayuunbuu qaadanaya afara'ayta ara'ayta bal ka waran man itakadaka ka dhigtay ilaahahu macbuudkiisaba hawaahu waxa uu jeclahay afa anta adigu nebi muxamadow takuunu miyaad ahaa calayhi taa korkiisa wakiila ay xaafidaa mid ilaaliya miyaad ahaanaysaa naftiisun waxay jeclaatay am taxsabu ma waxaad u malaynaysaa anna aktarahum ayaga badankoodu yasmacuuna inay wax fahmayaan oo amase yaxaqiluuna ay caqlihaynayaan ma caqli inay leeyihin baad u haysataa inhum ay maa hum kuwani may ahaanin ilaa kalamcaani xoola oo kale mooyaane balle iskadaa xoolaha lama mid ahay hum ayagaaba adallo ka luumitaan badan xoolihii sabiila xagga dariiqada iyaga ayaa adallo ka luumitaan badan xoolihii sabiila xagga dariiqa oo sidee ayay xoolaha uga liitaan amba ay uga baadinimo badan yihiin dee xooluhu wixii loo abuuray way sameeyaan ilaahay wuxuu abuuray bay samaynayaan way foofayaan way daaqayaan way cadayaan way tarmayaan faina tilka tafcalu maa khuliqat lahu xoole wixii loo abuuray bay samaynaya ama haaulaa'i waxaa loo abuuray licibaadati illaahi waxdah wahum yacbuduuna hayra wayushrikuuna bihi maca qiyaami alxujati calayhim wairsaali rusuli ilayhim warse ilaahay wuxuu abuuray inay caabudaan may caabudina rabbi qayrkiiba u sharig yeelayaan ayadoo weliba ilaahay xujada ku caddeeyey oo waxyiga u bandhigay rusulna ilaahay usoo diray alam tara miyaanad ogsoonayn marka allah subxaana watacaala adilatu tawxiid bu aayaadkana ilaahay kaga hadla si awoodda ilaahay u tahay mid u dhammaystiran ashyaa kala duduwan oo soda khilaafsan oo midba midka kale uu ka duwan yahay allah siduu abuuro alam tara miyaan arkay nebi muxamadow ilaa rabbika rabbigaas naada suunay kayfa madda siduu u fidiyey adilla harka siduu u fidiyo siduu u fidiyo harkaa u taagay kayfa madda siduu u taagay amba u fidiyey adilla harka xarsan fi saniwaati culimadu waxay leeyihiin qaarkood waa maa bayna duluuci alfajri ilaa duluuci ashamsi waagu markuu beriyo ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo caalamka intaanay qoraxdiisa u joogini waxay noqonaysaa hadbaa jira hadbaa jiraya ma arkaysaa daate harkaasi inuu jiro goormaynu garanaynaa ee harkaasi inuu jiro waxaynu garanaynaa markay qoraxdu soo baxdo qoraxdu markay soo baxdo ayaynu garanaynaa ilaahay sida harka u figaye miyaanu arkay walow shaaa hadduu dooni lahaa alle lajacala wuxuu ka yeeli lahaa hu harkan saakina mid degan qoraxda ilaahay kuma soo saareen oo ma kaxeeyen uma jacalnaa waxaanu ka yeelnay baa alla yidhi ashamsa qoraxdii waxaanu ka dhignay calayhi ashamsa qoraxdii waxaanu ka yeelnay calayhi harka dushiisa waxaanu kaga yeelnay daliilaa mid ina tusta yani daliil waa faciil oo bimacnaa faacilo wey uma jacalnaa waxaanu ka yeelnay ashamsa qoraxdii daliilaa caddeeye ayaanu ka dhignay calayhi harka ina tusa oo yacni qoraxdu markay soo baxdo ayun baynu harka arkaynaa weeye qoraxdooda haddaanay jirin hadna ma garteen qoraxda ayaa daliil u ah waxa ina tusaya daliilaa baanu ka dhignay wax caddeeya harkii uma qabadnaahu waanu ururinaa baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala uma qabadnaa waanu ururinaa harkii ilaynaa xaggayaga ayaanu u qabanaa qabdan qabasho yasiiraa sahlan oo fudud haddaba culimmadu waxay leeyihiin addillu culimmada qaarkoodna shayga la ururinayaa waa qoraxdii bay leeyihiin macnaa harkii baanu ururnaayanu meeshii ka saaraa musaahid wuxuu leeyahay khafiyan xataa laa yabqaa fi lardi dillun laa taxta sakfin aw taxta shajara fafdan yasiira in in yar markale qoraxda markay soo baxda arki isagoo tegaya kiwaagii dee habeenkii arlada haystay waagu markuu daryeynaa qoraxda kasoo baxaysay harkii caalamkan wada haystayba qoraxdu markay ku soo baxday wuxuu noqonayaa wax la waayo ayuu noqonayaa uma jacalna uma qabadnaahu waxaanu u qaba waanu qabanaa harkii ilayna xaggaya qabdan qabasho yasiira sahlan markaa wuu gurmaya halkii wuu tegayaa qoraxdaa kusoo dheeraanaysa caalamka o dhan bee qoraxda hadbaa ka buuxay qoraxda waa kusoo baxaysa markasta wuu sii ururayaa markasta wuu sii ururayaa ilaa qoraxad shay waliba ilaa u hari waayo oo samada bartamaha markay halkeed marayso samada bartamaheeda waxaana dee ma aragno guri iyo saqaf dee meel degan mooyaane hargiba taagani ma jiro weeye wa alle alladii midka weeye jacala yeelay lakum idinka idinka yeelay alleyla habeenka libaasa maryafti aada huwa libaasa dhar allah idinka dhiga wey halkaa qofka doonaya inuu baxsado cadowka baxsada u baxsanaya wannawma hurdadana idinka yeelay subaata raaxo raaxaysanaysaa subaata raaxo asabtu waxaa la yidhaha goynta oo waxay taraysaa camalkeed maanta odhanaysa iyo daalkii ayay taraysaa wajacala annahaara maalintana ka idinka yeelay weeye nushuura mid aad ku faaftaan waa qiyaamihii masalanka yaa habeenka maalintii o dhan baad soo jeedaynaa ma og tahay sidayda maalintii o soo jeednoon baynu haddana habeenkii daadanaynaa waxaanu dhin amtaal bay yihiin caalam dambe oo soo socdo haddana maalintiibanu faafaynaayenu ka ma ogtahay wa huwa alla alladii midka weeye arsala dira alriyaaxa dabaylaha dira bushraa xaalay yihiin kuwa bishaaraynaya amba bishaarada ah bayna yaday raxmatihi alleh raxmatiisa horteed yday raxmatihi ayay bishaareeyaan waanzalnaa waxaanu soo dejinnay buu alla yidhi min asamaa samada xaggeeda waxaanu ka soo dejinnaa maa biyo ayaanu ka soo dejinnaa dahuura iyana daahir ah waxna dahira ah. haddii dahuur sida la yidhaahdo waa daahiru linafsihi mudahirun ligayrihi iyaguna waa daahir waxna way dahirayaan dahuura iyana daahir ah waxna dahira ah saasa odhanaysaa maxaanu usoo dejinnay linuxyiya si aanu ugu noolayno linuxyiya si aanu ugu noolayno bihi biyahan balda arlo si aanu ugu noolayno balda markaa arlaa loo jeeda magaalo loolama jeedo baldatan arlo si aanu ugu noolayno maykaa dhimatay wa nusqiyahu si aanu ugu waraabino walinusqiyahu si aanu ugu waraabino ayaanu usoo dejinnaa mimaa kii xaaluu ka mid yahay sidaadhe mimaa kii xaaluu ka mid yahay khalaqna aanu abuuray ancaama si aanu ugu waraabinno ancaama kuwa mafacilmafcuulka ah xoolo si aanu ugu waraabinno iyo wa anaasiya dabyows wa jamcu insaan wa anaafiya dabyows si aanu ugu waraabino kasiiran fara badan wallaahi laqad farafnaa waanu soo celcelinay hu roobkan baynahum ayaga dhexdooda ayaanu ku soo celcelinay oo waanu u sugnaadaa ilaahay leeyahay liyadakaru si ay ugu cifro qaataan amba qur-aankii baanu soo cerarinay liyadakaru faadaa wuu diiday akaru nnaasi dadka badankoodu ilaa kufuuraa gaalnimo mooyaane wax kaleba way diideen walow shiinaa haddaanu dooni lahay labacadnaa waxaanu soo saari lahay fii kulli qarya qaryo walba waxaanu u diri lahay nadiiraa rasuul markaa hawshaba waanu kaa fududayn lahayne annaga ayaa ku saarray inaad qur-aankan gaarsiiso dadka oo idin falaa tubixa adeecin nabi muxamed oo alkaafiriina ha adeecin wajaahid kula jihaad hum ayaga bihi ay bilqur'aani kula jihaad jihaada jihaad kula jihaad jihaadkaasoo kabiira weyn macnaha kula jihaad baa ilaha yidhi subxaanau watacaala wahuwa alla alladii midka weeye maraja sii daayey albaxrayni labada duweeyo waa kuwa qadaariya kuwa macaan ba adduunyada ilahay kusii daayey amba maraja isdhexgeliyey albaxrayni labada duweeyo isdhexgeliyey ee haddana seefka la dhex dhigay macnawi ah haadaa kani kuwa hore waa kuwa kuwoodiyada iyo ilaha iyo durdurada ah eh. cadbun macaan weeye haadaa kani cadbun macaan weeye furaas macaan badan furaasun macaan badan wa haadaa kanina waa kii badweyn tahay milxun waa dhanaan ujaaj qalaadh wajacala alla wuxuu yeelay baynahumaa dhexdooda barsakha teed ayuu yeelay darbi barsakha teed buu yeelay wa xijraa wuxuu yeelay wax kale hortuu dardi buu yeelay maxjuura la adkeeyey wa xijra xaaraamkaa ku fasirin maanta wa xijra keed baa ilaahay dhexdooda dhegaanba dardi maxjuura la adkeeyey haddaba marajta oo bimacnaa arsala ah waa sugan weeye maraja oo bimacnaa iktalada ahna labaduba iyaga way jiraan marka haddii la yidhaahdo maraja albaxrayni buu sii daayey wajacala baynahumaa barsakha waa teed aynu arkayno oo xisya oo waa dhulkan dhulka ayaa ilaahay ku kala joojiyey geedoogii oo wabigii markaa badana halkaasay taagan tahay dhulkan qalaalan baa ilaahay ku horsalsaday kii kale saas oo kale waa haddii la yidhaahdo maraja bimacnaa arsala haddii la yidhaahdo maraja bimacnaa ikhtalada way isku dhexdarsameen waxa weeye labadii biyayooba iyagoo isdhexgelaya iyagoo isdhexgelaya oo isku dhex darmeen ayaa haddana markaad gacantaa biyaha darto aad dhaminaysaa kuwa macaan kaa kale markaad dartana aad ciraad dhaminaysaa saa culimada qaarkood ba ay sheegeen imaam eh, shanquudi raximah llahu tacaala tafsiirkiisa adwaa bayaanka wuxuu ku sheegayaa shayku eh, musagal admasi eh, wadigan maaragtay mara nahru senegal maalan sanawid magaalo la yidhaahdo halku kaga daro haywa wuxuu leeyahay markaanu tagnay imaan tagin buu leeyahy sheekhu laakiin dadku waxay u sheegeen buu yidhi halku wadigu kaga dara baddan sida admasiga markaad biyaha dhamiso labada gacmood marna ku qaadaysaa qaraarkii marna kii macaanaa marka xaajidkani wuxuu noqonayaa mid awoodda ilaahay oo xaajis macnawiya ah ayuu noqonayaa xaajisa macnawiga ayuu noqonayaa wahuwa alle alle marka xijiraa buu ilaha yeelay maxjuura maanic oo mid kale celiya buu yeelay maxjuura oo la adkeeyey wahuwa alle alladii midka weeye khalaqa ka abuuray min almaa'i biyo xaggood waa biyihii dadka rag iyo dumarka eh basharaa dadka abuuray ee fajacala ka yeelay tu dabki nasabaa tol iyo wasih raaxigeed dabku waa tol iyo xididkoomaad maqal oo fajacala ka yeelay hu dabki nasaba tol iyo wasihra xidid oo sihriga la xididnimada laftigeeda haweenkii qaar baa kaaga xaaraantimoobaya sidooda ma guursanaysid inankaad qabto iyo edadeed lama wada guursado inankaad qabto iyo habareerkeed lama wada guursado inankaad qabto iyo walaasheed lama wada guursado fi-aani waaxid mar weeye marka qaarkood dumarka siduu ilaahay nasabka ugu xarimay qaarkood ayaanaad u guursan karin qaar xagga xiidnimada ka yimid oo kale weliga ayaa guursan karaysid muxarama taxriim abadi ah sidoo kale inankaad hooyad guursato eed la aqli gashay iyaduna waa lamid maarkaysa fajacalahu waa ka yeelay maktabantan iyo wasiiraaxiin ayuu alla ka yeelay subxaanau watacaala wa kaana rabbuk rabbigaagu wuxuu ahaaday qadiira allaha kale subxaanau watacaala shay qaadirku ah wayacbuduuna waxay caabudaan min duuni illaahi alle kutadii maa waxbay caabudayaan laa yanfacuhum iyaga aan waxba u taraynin hadday cibaadadooda wadaan oo walaa yadiruhum iyaga aan dhiban hadday cibaadadooda ka tagaan wa kaana alkaafiru gaalku wuxuu ahaaday calىa rabbihi rabbigii korkiisa wuxuu ku yahay dahiira mid caawiya shaydaanka wa kaana alkaafiru kaafirku wuxuu ahaaday dahiira mid ka hiiliya calىa rabbihi rabbigii mid ka hiiliya rabbigii buu ka hiilinayaa waxaanu u hiilinayaa shaydaanka cawnan fii sabiili shayطaan calىa xifdi illaah ayuu ka hiilinayaa baa ilaha wa kaana alkaafiru wuxuu ahaaday dahiira kii ka hiiliya calىa rabbihi rabbigii ka hiiliya wama arsalnaaka kumaanaan dirin maxamadow ilaa mubashira inaad bishaaraynayso xaalaad bishaaraynayso wanadiira xaalaad digayso mooyaane kul waxaad tidhaahdaa nebigow maa asalukum idinkumaan weydiisan calayhi qur-aankan min ajra ajar idinku weydiisan maayo ilaa laakin istisnahaasi munqabic weeye ilaa laakine man shaaa qofka doonaya an yatakida inuu yeesho ilaa rabbihi xagga rabbiga u yeesho sabiila dariiq uu maro oo ku dayanaya tan anigu aan la imi falix ala sameeyo dariiqa waa maslaka waa manhajan yaqtadii fiiha bimaa ji'tu bihi waa bishardi waa inuu ku dayanayo kan rasuulku la yimi ilaa laakine sidaa dheh ilaa laakine ma arkaysaa qofka doonaya an yatakida inuu yeesho ilaa rabbii xagga rabbigii sabiila dariiq uu qaado oo sharcigayga uu maro falyatakhid watawasal cusbo cala alxayi allaha nool alladii allah laa yamuutu aan dhimanan wasabbixuu tasbiixba xumaano dhan kanasa bixamdihi xaala kawnika xaamida xaalataa dhammaantiisa kii ku maran wakafaa bihi alla ayaa ku kaafiya oo ugu filan fii dunuubi cibaadihi addoommadiisa dembiyadooda isaga ayaa ugu filan khabiiraa xogogaalnimo wakafaa bihi alla ayaa ku kaafiya oo maa kaafiyo ku filan bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dembiyadooda khabiira xaaliyaha alladii allah khalaqa abuuray asamaawaati waalarda abuuray wamaa baynahuma inta udhaxaysa ku abuuray fii sittati ayaam maalmo lixa gudahood ku abuuray uma istawaa rabbi wuxuu ku ekaaday cala alcarshi carshigiisa ayuu kormaray huwa isagu araxmaanu weeye sidaa huwa isagu araxmaanu weeye ee fas'al weydii bihi ay canhu balalla weydii khabiiraa mid xogagaala bal weydii fas'al weydii bihi ay canhu khabiira ay taclam canhu man huwa khabiir macnaha dadka khabiirka a barweydiiyey oo fatabicuu waqtadi bihi waqad anahu laa axad aclama biاllaahi walaa akbara min cid ahay mina jirto wey fas'al bihi khabiiraa barweydiye isaga weeye allahba subxaana watacala cidka cilmi badan iyo aanay jirin midnaba hadday taclam canhu man huwa sidaas oo kale weeye barweydii sidaas oo kale kuma dayo walaa akbara bihi macnaa waxaa loo jeedaa rasuulka fas'al weydii bihi ee can macnilaahi khabiira bilbil khabiira weydii rasuulka ah cidka hogaansani ma jirto weeye axadka warbaamahaas ilaahay kaga ka yaqaanaana ma jiro weeye waidaa qiila haddii laydhaha lahum ayaga siduu usujuuda liraxmaan allaha raxmaankaa u sujuuda waxay idhahdaan wamaa maxay buu yahay arraxmaanu raxmaankaas magaysaan waa maxay anasjudu ma waxaanu u sujuudaynaa limaa wax kaamirunaa aadna farayso wasaada wuxuu u siyaadiyaa maxay amarkaasi ay alle u sujuudayaan wasaada wuxuu u siyaadiyaa amarkaasi hum ayaga nufuura carab gaalnimun bay kasii qaadaan baa ilaahay subxaana watacaala tabaaraka aladi allihii baa kor noqday amba khayrkiisu batay jacala yeelay fi samaa'i samada dhexdeeda buruuja xidigo waaweyn amba guryo wa jacala yeelay fiiha samada dhexdeeda suraaja qorax ilaaha yeelay maaragtay ashamsi baa loo jeedaayo iyo wa qamara dayax muniira istiimaya wa huwa alladii weye jacala ka yeelay alleyla habeenka iyo wanahaara maalinka khilfa kuwo isbedbedelaya yaklifu kulu waaxidin minhumaa alaakhar khilfa kuwo isweydaarta khilfa kuwo isweydaaranaya ilaaha ka dhigeed markuu misago ki kala imanayo niman buu ilaahay uga dhigay subxaana watacaala kuwo isweydaarta araada doonay an yadakara inuu waansamo aw amase araada doonaya shukura inuu shukriyo ilaaha u mahadnaqo wa cibaadu araxmaan allaha araxmaanka addoommadiisu awliyaa raxmaan weeye sifaadkay leeyihiin waa kan wax alla waxa kale sifaaba adigu awaaraha iskaga rog cibaad raxmaan allaha raxmaanka addoommadiisa aladiina kuwa weeye yamshuuna socda cala alardi arnaga korkeeda ku socda mashyan socod socodkaasoo hawnaa degan bisakiinatin wawaqaar min kayri takaburin wala istikbaar umana socdaan sida dee qaar naf iska dhigaya ma arkaysaa yamshuuna socda cala alardi arlada korkeeda mashyan socod hawnaa degan ma arkaysaa walaysa almuraadu anahum yamshuuna kalmarda tasanucan wa riyaaa laakiin sida buka oo kale inaad saa iska dhigto ma aha rasuulka idaa masha kaanamaa yanxadu min sabr meelkaageenu kusoo degayo kale rasulku salawatullah wasalam caleyh waidaa khaadabahum hadday la hadlaan aljaahiluun kuwa jahma markay la hadlaanna qaaluu waxay yidhaahdaan salaama nabari salaama wladiina kuwa weeye yabituuna u habeenaysta lirabbihim rabbigood u habeenaysta sujada xaala kownihim saatidiin xaala yihiin kuwa sujuudsan iyo waqiyaama xaala kownihim qaa'imiin wladiina kuwa weeye yaquluuna yidhahda rabbanaa rabbigayow isrif cannaa annaga naga dug cadaaba jahannam jahannama cadaabkeeda naga dug ina cadaabahaa jahannama cadaabkeedu kaana wuxuu ahaaday haraama joogto eqaan qofkaan lagu leey iga sii dayso horaana joogto ayuu yahay ma khasaare ayuu yahay ilaahu nabad inahaa jahanamadaasi saas iyadaa u xumaatay way xumaatay jahanamadaasi mustaqara meel lagu nagaado ayay ugu xun tahay iyo wa muqaama meel la degada wاladiina kuwa weeye idaa anfaquu markay bixiyaan lam yusrifuu aan talax tegin ee aan mayrka fayrin walam yaqturuu aan kuna cigiiryin oo wakaana wuxuu ahaaday bixintoodu wakaana infaaquhum bixintoodu waxay ahaatay bayna daalika labada xadgudubka iyo ciiligelintaba qawaama shuu u dhaxeeya wasad ah ayuu noqday dadka cunahanama qabtaa maalkoodana maskaydaan waaladiina kuwa weeye laa yadcuuna aan baryin maca allahi ilaahayna ciise aan caabudin ilaaha aan caabudin aakhara kale walaa yaqtuluuna aan dilin annafsa nafaha allatii nafsa xarama allahu ilaahay xarimay dilkeeda ilaa bilxaq xaq inay ku dilaan mooyaane waa nafaha macruufka la yaqaano shareecada inaan banaanay nafa ismika ugu horayso oo walaa yazinuuna aan sinaysanin ma sinaystaan baa ilaahay subxaana watacaala oo waman yafcal qofka sameeya daalika qasliga iyo sinada si xaqdarada ah waxaan ujeedaa dilka xaqdarada iyo sinada yalqaa wuxuu la kulmi asamaa ciqaab dheh asaamaa ciqaab buu la kulmi doonaa yudaacaf waa loo laalaadi lahu isaga alcadaabu baa loo laalaadi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wayakhlid waanu ku waari fiihi cadaabkaasuu ku waari muhaanaa xaaluu yahay mid la dulleeyey oo dullaysan ilaa man taaba mid toobad keenay mooyaane oo wa aamana rumeeye wa camila faalay ilaa laakina man taaba ka toobad keeno wa aamana alla rumeeye wa camila faala camalan camal saalixa wanaagsan fa ulaa'ika kuwaasna yubadil allaahu alle wuxuu ugu bedeli doonaa sayi'aatihim xumaanaha ay sameeyeen xasanaatin buu ugu bedeli wa kaana allaahu alla wuxuu ahaa yahayna gafuuraa allaha dembidhaafida badan weeye raxiimaa ee naxariista badan leh waman taaba qofka toobadkeena wa camila sameeya camalan sameeya saalixa wanaagsan fa inahu alla yatuub waa uu ku noqon doonaa ilayhi qofkaasi mataaba soo noqosho ayaa ilaahay ku soo noqon doona oo markaa ilaahay yatuubu fainahu yatuubu oo usoo noqon man taaba aw camila saalixan fainahu qofkaasi yatuubu wuxuu soo noqon ila allahi alla xaggiisa mataaba noqod macnaa ilaahay baa ka toobad aqbari doona ayay noqona ilaahay baa ka toobad aqbari doona weeye marka ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu watacaala inuu ilaahay ugu bedeli doono sayi'aadkiisa xasanaad laba qowl baa ku jira qowl wuxuu odhanayaa macnaha bedel makaana camali sayi'aat bicamali xasani saalixaat ayaa ilaahay waafajin doona oo hum almu'minuuna ba ibnu cabaas oo kale leeyahay iimaanka hortii intaanay alla rumaynin ee sayi'aad bay samayn jireen markuu dambana ilaahay wuxuu nacsiiyey sayi'aadkii sayi'aadkii markuu nacsiiyey wuxuu u bedelay inay wanaag sameeyaan ayaa rabbi ugu bedelay kaasi tafsiir uu ku fasiray weeye qowlka labaad wuxuu odhanayaa ina taasi waa sayi sayi'aatu almaadiya xumaanta ay hore u sameeyeen toobadda horteed ayaa markay toobad keeneen binafsi tawba ayaa waxay ku noqonayaan xasanaat bay ku noqonaysaa saas inaha ku sugan bay leeyihiin aahaar salaf laga wariyeyna waa ay jirtaayoo macnaha dambe iyadu tilmaamaysa fainahu yatuubu ila allahi mataaba macnaa ilaahay baa toobadka aqbali doona weeye oo toobadiisa aqbali doona buu noqonaya waaladiina kuwa weeye macnaha kuwa mu'miniinta ahi laa yashhaduun aan xaadirin ee aan u imanin azuur beenta beenta aan u imanin aan soo xaadirin meel lagu hayo culimmada qaarkood waxay leeyihiin laa yashhaduuna zuura waa kuwa aan beenta markhaati qorin culimada qaarkood waxay leeyihin waa shirkiga iyo cibaadada alle qaybkii la caabudo culimmada qaarkood waxay leeyihiin waa beenta iyo fisqiga iyo hadalka maalaayacniga ee laqwiga ah iyo baatilka culimada qaarkood waxay leeyihiin waa laqwiga iyo heesaha culimada qaarkood waxay leeyihiin waa masaalista amba meelaha xunxun ayaa la yidhaahdaa laa yashhaduuna zuur shahaadati suurna culimada qaarkood waxay yidhaahdeen way ku fasireenoo marag beena ma furaan oo shahaadatu sur waxaa la yidhahdaa waa been aad u dareerayso oo adiga qayrkaana aad ku markhaati furayso weeye wa idaa maru hadday maraan billahwi meel xumaan lagu hayo baabil lagu hayo ila laa yaxduruuna zur ayuu ahaayeen hadday maraanna maruu way dhaafaan baa layidhi maruu way dhaafaan shiraana ficaalkani waa jamcu lkariim shiraana ku wanaagsan ba iska dhaafa ayagoo naftooda ka sarfaya meeshaa xunba in lagu arko maarkaysa laqad asbaxa ibnu mascuud wa amsa kariima saasoo kale xumaanta ayay iska weydaartaan baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala waaladiina kuwa weeye idaa dukiruu haddii lagu waaniyo biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa marka lagu waaniyo lam yafuruu aan dhicin ee aan daadanin calayhaa korka calayhaa aayaadkaa korkooda ummaa xaal ayyihiin kuu dhegala iyo wa cumyaana xaal ayyihiin kuu tandhala macnaha lam yafiru loolama jeedo maba dhacaan oo aayaadka ilahay ma sameeya waxaa loo jeedaa iyagoo ku sifaysan faham la-aan iyo indhala-aan laakiin iyagoo ilaah aayaadkiisa fahamsan oo tadaburaya ayay ku dildhacaan weeye lam yafiru andhan calayhaa uma wa cumyaana waladiina kuwa weeye yaquuluuna yidhaahda rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow hab lanaa ilaahayow nasi noo hige soomaalida saasay tidhaahdahay rabbanaa rabbigaw hab lanaa nasi min aswaajina haweenkayaga xaggooda waxaad nooga hibaysaa iyo wa duriyatinaa ubadkayagaba qurata acyun indha waxay ku qabaysadaan indha qabays mastar ka dhig qurata acyun wa duriyaatina waxaad naga sisaa ilaahi subxaana watacaala qurata acyun indha qabaysi ilaahayow naga si wajcalnaa ilaahayow nooga yeel lilmuttaqiin kuwa mutaqiinta ah ilaahayow waxaad nooga dhigtaa imaama kuwa ay ku daydaan culimada qaarkood waxay leeyihin qaar lagu dayda ilaahu naga dhig aimatan yuqtadaa binaa fi lkhayri dad wanaagsan oo khayrka lagaga dayda ilaahayow naga dhig waa sidaa ibnu cabbaas iyo xasan iyo subayi ay ku fasireen kayrkood iyagu waxay leeyihiin wajcalnaa ilaahayow naga yeel lilmuttaqiina nooga dhig imaama ay hudaata kuwa waxanuuniya oo maaragtay xaqa alla ku hanuuniya dadka naga dhig bay leeyihiin waayo waxay ogsoon yihiin camalkan dacwoygii inuu mid qaaliya yahay hudaatan muhtadiina ducaatan ila alkhayri dad dadka khayrka ugu yeedha oo marka fii saxiixi muslim xadiiskuu soo saaray muslim abii hurayra uu wariyey rasuulku waxa uu yihi salawaatu اllaahi wasalaamu calayhi idaa maata ibnu aadam inqadaca camaluhu ibnu aadamku hadduu dhinto camalkiisu wuu go-aya waa dhimanaysaa laa shaka aakhirana waa kaa horaysaa ilaa min alaain saddex waxyaabood mooyaane waladun saalixun yadcuu lahu ma arkaysaa waladun saalixun yadcuu lah aw cilmun yuntafacu bihi min bacdihi aw sadaqatin jaariya aw cilmun yuntafacu bihi waa dacwadda adigoad hayso ee khayriga ah aad dadka uga faaiideynayso qofka muslimkii waa inuu had iyo jeer alasidaa noqday weeye oo dacwadda waxaad ku doonaysa waa inaad garato xajiga waa inaad ilaahay agtiisa maaragta badbaado waa inaad ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala aad ugu dhowaato ma arkaysa marka wa camal min acmaali eh, ma arkaysaa ambiyada ilaahay ay qaban jireen weeye mufasiriintuna sidaasay ku fasireen wax saalan ba may ahayn dacwadda raggu iskaga tegay oo laga dhaqaaqay waxaana filayaa in qiyaamaha in badan la weydiin doono dadka ka tegay ay yaqaan ulaa'ika duulkaasi kuwa cibaaduraxmaankaas cid aan tukan ah waa dadka dadka sanaadahooda baraysan yihiin sifaadka ay mu'miniintu leeyihiin sheegasho maaha yujzaw waxaa lagu abaalmarin doonaa algurfa guryo dhaadheer darajaadkeedi alghurfa janno ayaa lagu abaalmarin doonaa oo waa jannada laftigeedii maxaa jannadii loogu magacaabay hurfa waa lirtifaaciha way dheertay jannadu hurfana waxa la ydhaha tooqad ayaa lagu abaalmarin doonaa bimaa sabaruu ay bisabrihim sabirkay sabreen daraaddeed oo maxay ku sabreen cala alqiyaami bidalik dacwaddu sabir bay u baahan tahay waad bay u baahan tahay cibaadadii sabir la-aanta waad tukeenaysaa in ma layska biideeyo alla biidoobay ma ogta wayulaqow waxaa la siin doonaa lala kulmin doonaa fiihaa jannada dhexdeeda taxiya salaam baa lala kulmin doonaa iyo wa salaam waa isla macno u weeye ataxiya walikraam waa la weynayn doonaa weeye falahum الsalaam وcalayhim الsalaam faina almalaa'ikata yadkuluuna bihim calayhi min kuli baabin khaalidiina xalay ku waarayaan fiihaa jannada dhexdeeda xasanad ayaga ayaa ugu wanaagsanaatay jannadaas mustaqara meel ladan lagu nagaado iyo wa muqaama meel lagu sugnaadaba qul waxaad tidhaahdaa nebiyow maa maxaybu yacbau idinku farayaa amba idinku aada yeelaya maa yacbau bikum kabi muxuu idinku farayaa ee idinku aada yeelaya qul waxaad tidhaahdaa maa yacdau bikum marka amaadan ifaamiyaynu ka dhignay amba maa yacdau bikum idinma aado yeelaayo rabbii rabbiday muxuu idinku aado yeelayaa lowlaa haddaanay ahaanin ducaaukum haddaba ducaaukum masdaru mudaafun ilaa mafcuulihi aw ilaa faacilihi yacdaw waxaa laydhaha waa kayni kaynahadleedi muxuu waxaad tidhahdaa maa yacdau bikum idinma aado yeeleen rabbii rabbiga idinma baneeyeen idinma daneeyeyni wax danana idinkama ganima ahba yeelan lowlaa haddaanay ahaanin ducaaukum ay ducaauhu yeeritaankiisa iyaakum idinka idin yeeraya cibaado idinku yeeraya ama lowlaa ducaaukum idinka cibaadadiinu haddaanay ahaanin ilaahu isaga aad caabudaysaan kuwa rabbi idinka dhigayaa wey faqad kadabtum marka waxay noqonaysaa dadkoo dhan ba in loola hadlayo marka la xasisay intii kufriday faqad kadabtum waad beeniseen fasawfa waa danbuu yakuunu ahaan doonaa cadaabkani mizaana midkaan ah oo aan idinka tegin weeye kul waxaad tidhaahdaa maa yacba'u bikum muxuu ugu aaba yeelayaa rabbi rabbigay lowlaa haddaanay ahaanin ducaa'ukum idinka cibaadadiinu amba yeeristiinu rabbi idin yeelaya inaad caabudaan oo abkadabtum aad beeniseen alle fasawfa yakuunu wuxuu ahaan doonaa cadaabkaasi mizaana si aan idinka fuqin subxaanaka allahuma bxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta anta astaqfiruka